ruguntamo oo laahay ku taalo qadiyadiina xaggaasay jirtaa lagu kala baxa haddaan ani adiga xuduud isku dagaalno waxaa le agga ku ruguntama wax aada u foolxunugayaan runtii marka dulligan ilaa ilaa mataa baan meeshii lagu sii soconaya waxay u baahan tahay qofka muslimkaa inuu weligiisba arrintaas ay ku daaganta yani dhaqankan iyo dhibaatada ay gaalada inugu hayso caadaadkeeni islaamkeeni cadaadkeeda inay baabisa ay doonayso oy qawaaniinteedan ay tahay midda sharafale tan muslimiinta ay hadaanna ay tahay mid mutakhallifada ay tahay aada foolxun weeyaan qaala ninkii wuxuu yihi ra'aytu diyatahu diyata alcabdi waxaan u arkaa hamana addoonkii waataan laba qowl ku soo dhaafnay addoonkii haddii diyadiisa waxaan u arkaa buu yihi lacagtiisa haddii addoon la dilo meeqou ka joogaa lee suuqa haddii la yidhaha laba boqoloo halaadou ka jooga waa la bixinay haddii kontan haalaad uu ka joogalena waa la bixinaya haddii toban shil uu joogana sidaa unbaa amana marka maadaama diyadiisi ay tahay lacagtiisa haddii jiraaxaad ku dhacdo oo ama gacan laga gooyo maxaa loo dhihi waayey qiimihii uu joogay inta ka nusqaamay hala bixiyo farqigaa ee maxaad u leedahay adiga haddaa tahay imaamu shaafici maxaad u leedahay jaraaxaatuhu fii amanihi kalxuri fii diyatihi maxaad u leedahay oo gacan haddii laga gooyo qiimihii ou joogo niskiis maxaad u leedahay saasay ka dhigan tahay macnaheeda qultu waxaan u iriyey waqad raaytu waaan waqad ra'ayta waxaad aragtay adiga oo xanafi ah diyata almar'ati naagta diyadeeda nisfa diyati arajuli rajulka diyadiisa niskeeda inay tahay baad adiga aragtaa anigana waan kula arkaa laakiin horta adiga saas waad ictiqaadsan tahay ee famaa manaca daalika midkaas ma reebin jiraaxahaa naagta wixii lagu dhufto jiraaxo ah an takuuna fii diyatihaa diyadeeda inay tahay kamaa kaanat say u ahayd jiraaxatu rajuli rajulkii jiraaxadiisa fii diyatih say u ahayd macnaha wuxuu ujeedaa musanifka haddaan ictiqaadsanahay kulligeen naagti diyadeedii haddii ay tahay nisfu diyati rajul oo meeshii ninkii boqol halaad laga bixi lahay naagtiina kontan halaad laga bixinayo haddii jiraaxa la gaarsiiya naagtiina waxay noqonaysaa fii diyatihaa oo gacan haddii laga gooyo diyadeedii oo konton halaad oo niskeed oo shan iyo labaatanaa la bixina haddii il naagtii laga bixiyo diyadeedii oo konton halaad ah eh, niskeedaa la bixina oo ah eh, ayadana macnaha shan iyo labaatan wahaakada sideed u tiri naagtii oo nink ninkii ka diya yar markii jaraaxa la gaarsiiyo jaraaxadaas waxaa loo fiirinaa diyadeeda intay ka joogto saas haddayna kaa reebin addoonkiina waa la mid oo wax allaale wuxuu qiimo joogo markii jaraaxa la gaarsiiyo haddii jaraaxadaas ay tahay gacan ama il wixii nisfu diya laga qaadanaya macnihii saasay wajhu tashbiiha kaas waa qultu waxaan yidhi waqad ra'ayta waxaad aragtay nisfa nis ah, diyata almar'ati naagti diyadeeda nisfa diyati arajuli rajulka diyadiisii niskeeda inay taha ad aragta saas ayadoo ictiqaasan famaa manaca daalika midkaas kaama reebin jiraaxaha naagta wixii lagu dhuftay an takuuna fii diyatiha naagtii wixii loo geysto oo diyadeedii ah, in loo fiiriyo diyadeeda intay la ekeed oo markaa la yidhaahdo jaraaxada gaartay intay la eg tahay markii la ogaado waxaa laleeyahay haddana diyadeedii meeqay ahayd sidaasaa lagu bixina marka addoonkiina waa lamid saasuu rabaa kamaa kaanat say u ahayd jiraaxatu rajuli jiraaxu rajuli rajulka waxyaalaha loo geysto sii fiidiyatii looga fiirinayo oo kale waxaanu malaynayaa diyatu lmara nisfu diyati arajul dad badan baa i weydiiyeen marka waxaan ka cudur daartay waxaan haddii kitaabka ku timaadana waxa weeyaan waan ka hadlay haddii kale laakiin laa astanifuka mas'ala mustaqila laakiin maadaama ay timid waxaad moodaa alxujatu laazimatun calayh eh, runtii markaan raajiciyey mas'aladii waxay noqotay in laga doodo naagti diyadeeda in nisfu diyati rajul ay tahay wax laga doodo murun ku jiraba ma ah marka waan yaab mas'alada si loo buunbuuninay iyo heerka la gaarsiinay iyo sidii shareecada islaamka ay ugu caddahay labadii wax islam maba ahabo waan soo xasuustay shaacirkii qowlkiisa wuxuu ihi walaysa yasixu fi ladhaani shayun ida xtaaja annahaaru ilaa daliilin yacni haddiiba qofka qalbigiisa wax qabsan maayo male haddii la yidhaahda maalintan jirto inay maalin tahay maxaa uu daliil haddii lagu yidhaahda markaa daliil waa baraka beelay waxaa weeyaa meel la aada ma dhibaato weyn baad kala kulmaysa haddii lagu yidhaahdo qoraxdaas meesay jirto inay qorax tahay daliil iigu sheeg haddii lagu yidhaahdo yani aad bay u adag tahay waxyaala laisku doodi kariyo wax kalaa kala jiro marka saas waxaan u leeyahay mas'alada muslimiinta waxa dood ay ka qabaan maba jirta markaan raajiciyey eh, axaadiidteeda iyo aaaarta iyo ijmaac almuslimiin markii loo fiiriyo wax khilaaf maba ku arkin ba aniga waxa weeyaan xadiid nisfa diyat lmar'ati nisfu diyat rajul ou bayhaqi wariyey min xadiidi mucaadi bni jabal laba ariiqou ku wariyey mid kastaba fii isnaadihi dacfun baa la yidhi culamadii markii aan u fiiriy jarx watacdiil saas qaacidadeeda fiihi dacfun haddii lagu yidhaahdo waxa weeyaan laa yacrifu ahla alfani ila almutakhasisuun fiihi dacfun haddii lagu yidhahdo ninkaas raawiga daciifnimadiisa aada uma sii weyn ninka asoo daciif ayuu darajaad kala yahay marka waxaan aada ogaanaysaa labadaas dariiq marka laysku daro xadiiث mعaadi bni jabl yصlu an yakuna eh, yaslx an yuxtaja bihi fi hada اlbaab waxaa sii weheliya aaaar iyo axaadiiث mursala aaaarta waxaa ugu weyni badan xadiiث cumar bn khaaab eh, qowlu cumar bn khaaab aan eelahay curwat اlbaariqi ninkii la yihah wxuu uri waxaa noo yimid kitaabkii cumar bn khaaab asoo dhahaya jiraaxaat الnisaai wاrijaali tastawi fi lmuudixati wasin dumarka nimanka iyo naagaha haddii wax lagu dhufto iligta iyo midda lafta caddayso midiba waa iskula mid oo shan halaada laga qaada wamaa fawqaha falmar'atu nisfu diyati rajuli buu cumar bn khaaab uu yihi waxaa ku waafaqay caliyu bna abi aalib wazayd bnu haabit wabni mascuud wagayruhu min asaxaaba lamana arkin wax nakiir oo arrintaas ka hor joogo marka maadaama qowlkii muntashir uu yahay khulafaau raashidiinta ay ku camal faleen saxaabadii wax ka hor yimaaday ay laheen aahaartaas ay ku timiday waxaa la leeyahay waxa weeyaan waa ijmaac marka fii zamani saxaaba ini naagtii diyadeedii ay leedahay ninkii niskiisa ijmaac baa lagu yahay زmن التاaبعيin نفس شhay سعيid بن المسyب iyo raggii waaweynay oo reer madiine ahay نفس shay bay yidhahdeen maxaakimta iسlaamka oo dhan sidaas baa loogu xukminaya taaبعi التاaبعيin sidaas oo kale wa الkhulaaصة غayr waaحid min أhلcilm wuxuu soo guuriyey أجمع المسلimuuna عalى أna dyة المرأaةi نصف dyة الrajuل اللaهuma maa نuqila min بن عulya ibnu culaya waxaa weeyaa nin mutaakhir ah oo imaamu lbukhaari buu waqti ah fi lqarni athalith alhijri shayga hadduu ijmaac ma ansaxo qof qowlkiis ma burin karo marka anigaan u fiirsada waxaan arkay ibnu culaya xataa qowlkaas asiga loo isnaadinayo fiihi nadar liannahu mujarada naqli lqowli can alimaami laa yakfi waxay u baahan tahay xaggou ku yiriyey isnaadkii uu ku yiriyey muxuu daliishtay in la ogaado wa midda kale culamo badanaa waxay qabaan haddii dadka muslimiinta meel ay ku ijmaacaan hal qof keligiis ama laba qofood ijmaac waxba ka tari maayo wabittaali laa yajuusu ixdaathu khilaafin fi hadi lmas'ala macnihii saasay noqonaysa ayib marka markii min xayu ladila la yidhaahdo maadaama ay saxaabadii oo khulafaa raashidiin ay ku jiraan taabiciintii oo dhan afartii imaam oo waxa kale cilmigoodii maanta hayru maxfuud buu u batay laakiin afartii imaamo madaahibtii lagu yaqiinay oo dhan ayay sidaa wada qabaan in markaa aan ku buuqno haddana aan idhaahdo qowl kalea ku jiro aad bay ani iila foolxun tahay waxay ugu foolxun tahay laba shay midkeed weeyaan mar waxa weeyaan dumarka ama almu'minaad xuquuq badan oo islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jiday baa badan oo dadkeenna dhan aan ka wada dafarnay walidaalika nin baa wuxuu ihi maxamed rashiid ribaa la yidhaahdo almuslimuuna yadlimuuna almar'ata qadra istiaacatihim buu ri naagta way dulmanay intii karaankooda wixii karaankooda u ka reebo u intay kari karaayn waa dulminay marka waxaad arkaysaa dumarkii xuquuqdii ilaahay uu siiyey dhaxal ha noqoto dheef kale ha noqoto dhaqan ha noqoto shaqa ha noqoto wax kasta way ku dulmisan yihiin xaqaa saas u cad oo asiga ah yaa waxay u baahan tahay in dadkii looga hadlo oo loo sheego oo xaqooda loo caddeey aada bay u baahan tahay haddii laakiin tii oo sideeda intaan ka tagno xaq ayna laheen aan u sheegno on idhahdo naagti madaxweyne waa noqon kartaa diyaarad waa wadi kartaa waa buubi kartaa haddaan idhaahdo kii horena ma ayna helin kii dambona ma gaaraysa weligeedba leannahu dadkii dulmi baaba jooge marka yani waxaa fiican bisifa ictidaaliya inay mas'alada ku socoto oosea la fiiriyo midda kale waqtiga hadda aan ku jirno qadiyada dumar maba ka taagnabo raggii rag ahaay oo ilaahay boqol halaado geel u sameeyey baa laba malyan dii'aan loo bixiyo waay marka limaada nurakis cala nisaa wanatruku rijaal waa mas'ala u baahan in la isweydiiyo raggii ayaga ay diyadooda lama bixiya xeer baa loo soo jeestaday oo laba malyanaa lagu bixinaa la yidhi tii kale waa laga tegay waxaa laga yaabaa raggii maanta sidii bisadid meel kasta inay loo lagu dilayo oo ah wax qiima ayna ka lahayn dumar hadda wax dilaayo xabad wiifta inay ku dhacda mooye wa hadda ayadid mushkilo naga taaganba ma ah marka raggii diyawaanu marka limaada nurakis cala nisaa qadiyad haddayna weji kale lahayn marka yani aad bay u fiican tahay in la ogaado waxyaalaha khilaafka uu sharciga ku bannaan yahay iyo waxa kale oy dhibaato kale iyo dacwadii iyo muslimiinta inay dhibaato u timaada ma ah qof kastaba calaa qadri mas uuliyatii buu ka joogaa meeshaas saas marka aan leenahay aniga mar aha dadka yidhaahdo reer galbeedka dumarka xaqoodii gaadhsiiyey annagaa dulmina ma ah dulmiga annaga aan dumarka ku hayna marka loo fiiriyo wuxuu cadaalad u noqonaa reer galbeedka waxay xorriye aad ku magacaabana u noqonay absad shay baan kuu sheegaya naagta marka ninka u guursado magacii aabbaheed waa laga soo tegaya ninkeeday ku abtirsanaysaa yacni tasawar baynamaa islaamka qof muslim ah wax aan asiga waalid u ahayn in loo sheega sharcan min kabaa'iri dunuub bay ka mid tahay xadiidkiina soo maray man duciya ilaa gayri abihi faljannatu calayhi xaraam dumar iyo ragba waa u taalla laakiin naag adiga kula kulamida ah, hadday xaqeeda kulamid tahay abtirkeeda maxaad uga tagto adiga ay kugu abtirsinayn hillary clinton baa layidhaha naagta oo america ninka oo xukuma clinton naagtiisa ninkeedaa lagu magacaabay magac aabeed way ka tagtay magac kalena way ka tagtay haddaad u fiirisid caalamka waxa ka dhacaya dumarka sidii badeecadiya la keenaya waxaa leeyahay saabuunkaanaan kugu masawiranayaa laakiin waa ina sidaa isu qaawisaa waa ina sidaan aad ahaataa midaan waa la qaawinaa dabadeeda xagga loo jeedinaa wax macno ay leedahay malaa badeecada lagu baxsanay yacni shaleemooyinka iyo sinemaa meesha ugu xun markaad aragta dumarka waa la wada qaawinaa baynamaa ragga sarwaali shaar buu iska wataa yacni dumarkii daraja waxay gaareen axad min darajati اlbahaa marka loo fiiriyo marka anagana eh, nacuudu billahi inaan dadkaas u aragno inay yihiin kuwa dumarkii xaqoodii gaaray laa xaqa dumarka ilaahay intuu sheegay waxaan ahayn ma lah qiimo ilaahay dumarka u gaarsiin uga gaarsiiyena ma meelo badanna way ku egyihiin xaqa ragga iyo dumarka waxaa ka mid eh haddii nin naag uu dilay waa loo dilaya ajmaca almuslimuuna calaa ana arajula idaa qatala almar'ata yuqtal sharafka weyn ma yani qiimaha ay gaarto yaa laytan an afcal dalik marka e, mas'alo kasta waxay u baahan tahay xajmigeeda iyo sida ay tahay inuu qofka u fiirsado laakiin khaaliftu e, tucraf lama rabo wax iska sheeg dadka kuugu buuqaana inay tahay e, looma baahno marka waxaa fiican in waxaa aada u yaable nin kastoo yani hadaf ama ashyaa inuu meel marsado raba dumarka yuu kusoo jiiraya laba sababta mataqaanaa dumarka waa iska qalbi jeclesan yihiin aqoontoodana way hooseysaa walidaalika u fiirso jamiica thawraat ishtiraakiya shuuciya dimuqraadiya ra-su maaliya bababa markaa tiraahda wax kasta dumarka waxaa looga dhigaa taqdiis ah, siyaad baraa wuxuu ri kacaankii muxamed nabi maxamed uu jooga calayh isalaatu salaam naagti waa soo qaaday buu yihi ninkii barkeedu keena annagana intii kalean ku darnay buu yihi nin geesi abuu ahay arrintiisa waa iska cadaysta waa gaalnimo iska waadixa weeyaan laakiin nin muslima ah inuu wixii isku soo dhex yaaciyo ma ah marka nin kasta oo hadaf leh dumarku kusoo gabadaa liannahu waxa weeyaan waa dadka aan waxba garanayni dantoodana aan aan dhacsa karayn ee xaqiiqada jirta maanta waan ognahay mas'alo adiga aada sheegtay cidkaa qaadanay male maxaakim oo hadda kuu jirto waagaas oo aad ka doodaysana ma marka waxaa fiican in hadalka inuu dhibaato keenayo oo masaakil iyo muslimiinta iska horkimaad iyo sumcadaro ay keenaysa in laga fiirsado dadka ducaadkaa ah, waxaan aada u jecla dad badan baa waxyaalo maalaa yacni ma meel baa laga dooday baa layidhi in masaajidka microfoon salaad looga dukado ma bannaan tahay mase ma bannaano masaajidka lagu xiray war waxaas alayska dhaaf waxa weeyaan wax aan adduunyada nin muslim ahoo yidhi aanan jirin inaad adiga la timaadid aad bay u foolxun tahay yaa yidhi microfon wax laguma akri karo hal qaala axadu min alculamaai fi hada alcasr miman yuclamu bicilmihi axad qaala yidhi ma jiraan laakiin nin baa wuxuu rabaa nin diintii hadda kaanahu nazalat calayhi inuu arrinta keeno marka sababta keenaysana waxa weyaan aniga waan ogaaday oo jahliga annaga nagu jira oo sabab ah ummadda hadday jaahil tahay cid kasta waxay waato waa marsiin kartaa laakiin meelahaas kaloo culammada waaweyn ay joogaan ninkaan ra'yi hadduu sheego dad la yaqaano hay-ati kibaari lculamaa culamaa waaweyn baa jooga mas'aladii baa loo geynayaa raddi yaraa laga qorayaa idaacadaa lagu qoraa jaraa'idkaa lagu qoraa ninkii asaa dhuumanaa marka dambe sulta iyo hay-a iyo cilmi baa ka jiro laakiin ummadda haddaad maanta iska tiraada nebi moxamed nibi ka dambaa imaan karo wax hadda laga murmo ma ah boqol baa dhehaysa wallaahi suuragal waayo daliil buu ninkan keensaday cid baa ku dhehayso liannahu mustawaa ummadda ay joogtaa sidaasa taasna kama bixaysid weligaaba ilaa inaad diintaadii baratid mooye marka aniga waxaan idinkugu dardaarmayaa kitaabka aakhirkiisi baan joognaa waxaa laga yaabaa muddo yar baan idinla jooga in cilmiga qofka uu barto ilaa daraja aada gaarta cidna ay kaaga tarjuman diintaada dadkaan danaha kalele oo ninba meelku riixa ay iska tahayne adiga ma geli karid cumrigaada waa cumri maxduud ah ra weeyaan haddaad isaga cayaarti inta yar aada nooshahay hadhow markaad dhimatid yaa laytanii yaa laytanaa nuurad waxba kuu tari mayso marka nin kastaba xaqa iyo wanaagga iyo cilmiga barashadiisa iyo muslimiinta isnabadgeyga in ku dadaalo rabo ayib intaas tanbiih bay iga ahayd wuxuu leeyahay markaa waqultu lahu idaa kaanat iddiyatu fii halaati siniina ibilan afalaysa qad zacamta ana alibla takunu bisifatin dayna wuxuu leeyahay waqultu lahu waxaanu yihi idaa kaanat idiyatu fi alaai siniin diyada qofkii ninkii la dilay diyadiisa haddii saddex sana loo qaybina fii alaai siniina ibilan afalaysa qad zacamta miya aadan sheegin ana alibila geeli takuunu inay ahaanaysa bisifatin sifa oo gaar a daynan inay ahaanayso yacni waxay macnaheeday ka dhigan tahay ninkan haddii la dilo boqol halaadoo geel ah lagu leeyahay saddex qaybaa loo qaybina qayb kasta tilmaan ou leeyahay marka qaybta tilmaan kale hadda qaybaa la bixinaa qayb kale sanadka dambo qayb kale sanad saddexaadaa la bixinaa marka macnaheedii waxay ka dhigan tahay adoo xoolahaas geela a ah nin dayn u sii dayntaasna geela tilmaan ou leeyahay yacni haddii la yidhaahdo afartan halaad oo xiqo ah oo hadda in ritiga uu abaahiye ay ku dhowdahay haddii la yidhaahdo waa sifa marka waxay la mid tahay adoo afartankii daymi ee sugaay marka maadaama taas aad ogolaatay adiga haddaad tahay fa kayfa ankarta maxaad u diidaa layidhi an tushtara alibilu geeli in la iibsado bisifatin tilmaan ilaa ajarin maxaad u tiri haddaan suuqa ninaan u tegaya aniga adaa isla fariisanayn waxaan leeyahay waxaan lacagtaan qaado boqolkan malyan waxaan kuugu imaanayaa sanadka soo socda bilowgiisa bishaas taariikhda maysa tahay mankaankaas markay tahay eh, labaatan halaad oo noocooda saas yahay sanadkooda uu saas yahay saa midabkooda u yahay markaa imaamu shaafici saas waa lagu iibin karaa buu leeyahay lacagtu waa lagu bixi karaa liannahu waxa waaye baycu maa laysa cindaka kama hor imaanayso salam bay noqonaysaa buu leeyahay marka adigase waa diiday diyadiina waa ogoleyd in saddex sana loo dhigo gadaal diyadii macnaheedu waxay lamid tahay waa dayn la mudeey tanna marka maxaad u diiday taasna u ogolaatay saasaa lii fa kayfa ankarta maxaad u diiday an tushtara alibilu geela in lagu iibsado bisifatin tilmaan ilaa ajarin oo walam taqisu aadan ugu qiyaasanin cala diyati diyadiibisay u banaaneed ina sifa dib loogu dhigo maxaad u dhihi wayse geel in la gato oo aan gadaal loo dhigaa bannaan walaa cala alkitaabati kitaabada in loogu qiyaas qaato alkitaaba waxaa weeyaan addoonka la xuraynay haddaanku idhaa waan ku xuraynay shan halaadoo geel oo midabkooda saas yahay oo sanadkooda saas yahay wakhtigaas ii keen haddaan idhaahdo waa bannaan tahaye maxaad taas ugu qiyaasa waysood u diida baan leeyahay walaa cala almahri maharkana maxaad ugu qiyaasan wayse maharka waxaa weyaa naagtii hal geel baa lagu maharsiiye hal geel maharka waxay kamid tahay dumarka xaqa lagu baabi'iyo nin baad arkaysaa boqol halaad oo geel faafaan weeyaan you naag ku maharsanaya boqol haalaad oo geel inuu bixinayn naagta lagu maharsanaana way ogtahay ninka wax ku maharsanaana waa ogyahay been weyaa kulligeed marka macnihii waxay noqonaysaa waxaad banaysatay xaqu maa akhadtum ma staxlaltum bihi shardiga ugu weyn aad oofisaan waxaa weeyaan shardigaad farji aad ku xalaalisa marka waxyaalahaas ay ka mid tahay dumarka haddii liira war maharkaadii qaado naag la furay bay soo aragtaa liannahu niyada waxaa looga dilay mahar maba la qaatabo marka muajal weeyaan hadhowsi dambana ninkii ha ama naagtii ha dhimanay sidii unbay ku soconay maharkeeda maba qaadanayso marka taas waxay kamid tahay waxyaalaha u baahan in laga hadlo ninkii daaci ah inuu juhdi ku bixi u baahan marka maharka macnaheedu waa maxay naagtii ha geel baa lagu mahariyey oo muaqad ah mahalkaas geelaha marka waa tilmaansanya qurbac ahaaya rinti weyn ahaaya hal ahaata hal iyo nirigteeda la yidhayaa waa tilmaan marka waa dayn oo tilmaan waxay la mid tahay adigoo yani inta xoolahaas ay kaa iibsatay ay kugu leedahay bay la mid tahay marka taas maxaad ugu qiyaasa waysoo maharkaba in dib loo dhigo waa bannaanya asoo laakiin sifa lagu magacaaba laleeyahay wa anta tujiizu fi haada kullii midkaan dhammaantiis waxaa banaynaysaa an takuuna alibilu in ahaata bisifatin dayna geeli inuu sifa dayn u ahaado oo markii ay tahay diyo in gadaal laga bixiyo tilmaan asoo laga bixiyo markay kitaaba addoonkii isku xoraynaya in xoolihii inuu yidhaahdo ballan qaado geeli loo tilmaamo oo tilmaantii ku bixiyo naagtii maharkeedii inay geel sheegato oo lidaa geeli dib baan kaa siinaynaa way bannaan tahay marka sidaas oo kale suuqa ina tegtid maxaad u banay waysa lacagtaan qaado neef sidaasoo saas saas u yaallo aan lacagtaan kuusii sanadka da markii soo socda iyo keen tilmaantaas in lagu gato geela maxaad u diiday la yidhi intaan kaleba waad ogolaatay wa anta tujiizu fii haadaa kullihi midkaan dhammaantiisa waxaad bannaysay an takuuna alibilu inay ahaato bisifatin tilmaam daynan fakhaalafta fiihi alqiyaasa qiyaaskaas oo inadkaas uu qiyaastay waa khilaaftay wa khaalafta alxadiida xadiidkii nabigana waad khilaaftay nasan oo caddaa can innabiyi annahu istaslafa nabiga inuu ammaahsaday baciiran riti uma amara nabiga u amray biqadaa'ihi markii la gudayo o la bixinayo bacdu gadaal ou ka amray nebiga riti uu ammaansaday markaasuu ritidii waqti dambow haddana mid kale ku bixiyey marka waa sifa oo deyn lagu qaatee beeci iyo dayntii waa isku mide maxaad beecana u diiday deyntana wuu ogolaatay saasaa la yidhi ayb qaala wuxuu ihi karihahu bnu mascuudin ibni mascuud baa arrintaas nacay oo geel silfa inaad tilmaan lagu sifeeyo faqulnaa waxaan idhi wafii axadi maca anabiyi xujatun wafii axadin shaksi ma leeyahay maca anabiyi xujatun nebiga maciisa qof xujale maa jiro oo hadalkii nebiga hadalkiisa uu la socon karo <coughs> qaala wuxuu ihi laa in habata can الnabiy salى اllahu alayh wasalam laakiin nebiga hadduu ka sugnaado ibnu mascuud qowlkiisa waa dhacayaa buuri qultu waxaan yidhi huwa thaabitun waa sugan yahay biistislaafi nabiga amaahsashadiisa baciiran ritii u amaahsaday oo waqadaahu inuu guday uu bixiyey khayran minhu midka khayr badan wa haabitun haddana waa sugan yahay fi diyaati cindanaa wa cindaka in geeli dib laga bixiyo diyadana aniga adagta waa isku waafaqsannahay haadaa fii macnaa sunna buu la mid yahay buuri qaala wuxuu ihi fama alkhabaru muxuu yahay aladii khabarka yuqaasu calayh khabarkaas oo waxaad ku qiyaasanay muxuu yahay qultu waxaanu yidhi akhbaranaa maliku can zayd bni aslama can caطaaء bni yasaari can abi raaficin ana nabiya salى اllahu alayh wasalam istaslafa min rajuli baciiran fajaءathu iblun faamaranii an aqdiyahu iyaah ana nabiya istaslafa nabiga waa amaasaday min rajulin baciiran buu ka amaasaday fajaa'atu ibilun geel baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam marka uu amaasanay dara muslimiinta uu amaasaday geelii zakada markuu yimidne fa amaranii wuxuu ii amray an aqdiyahu inaan in aan u bixiyo on u gudo iyaahu ninkii inaan geeliisii aan u bixiyo faqultu waxaan idhi abuu raaci nebiga mawlihiisa wahay mawla nebi laa ajidu fi libili geeli ka heli maayo ilaa jamalan riti mooye khiyaaran ee wanaagsan ritikii aad aad ka daymatay riti ka wanaagsan mooye kii kala mahaya buuri faqaala wuxuu ihi acطihi iyaahu iska sii buu ihi midkaan midkaan ka fiican midkiisa sii fa ina khiyaara annaasi dadka kan ugu wanaagsan axsanhum qadaa'an ninkii inuu wax bixinta ugu fiican weeyaan marka beeca sideedaba iyo daynta iyo mucaamalada iyadoo nin kastaba xaqiisa uu xaq u leeyahay haddana waxaa lees amray in nabiga calayh salaatu wasalaam uu amray qofkii haddaad wax gadanaysid inaad ninkaa baayac baayacaho wax kaa gatay inaad wax ugu dartid haddii adiga wax lagaa gatay aad wax dhaaftid haddii daynin aad siisid inaad wax u dhaaftid asina ama wax kugu soo daro aan shardi ahayn aniga haddaan labaatan shilin inta kaa daynto anoo aadan waxba labaatankii kugu celinaya haddaan kow iyo labaatan kaaga dhigo ribo geli mayso waxa weeyaan xusnu lmucaamala waay haddii aan kuu dhaafo labaatan dayn ahaad ii keenaysa haddaan laba shilin kuu dhaafo way fiican tahay sida habboonaa saas markaa nebigu wuxuu ihi fa ina khiyaara annaasi axsanuhum qadaa dadka waxaa u wanaagsan dadka wax guditaankooda ugu wanaagsan qaala wuxuu ihi fama alkhabaru muxuu yahay aladii khabarkoo laa yuqaasu calayh midkaas waan amro waa fahme wax waa lagu qiyaas qaada karaa laakiin khabarka aan wax lagu qiyaas qaada karin muxuu yahay qultu waxaan idhi maa kaana lilahi fiihi xukmun maa kaana lilahi ilaahi wuxuu leeyahay fiihi daalika fiihi shaygaas xukmun oo ku leeyahay xukumkoo mansuusun la caday uma kaanat lirasuuli اllahi ilaahay rasuulkiisa ou leeyahay sunnatun bitakfiifin fududayn fii bacdi mr fii bacdi اlfardi faradka qaarkiisa la fududeeyay duuna bacdi cumila biruksati ruksadaas nebiga waa lagu camal falayaa fii maa rakasa fiihi rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu rukseeyey duuna maa siwaaha wixii ayaday ka soo haray looma man looma gudbinayo walam yuqas lagama qiyaasanayo maasi maa siwaahaa waxa idinka soo haray calayhaa korkeeda wuxuu leeyahay khabarka wax lagu qiyaasanaa waa badan yahay midka aan wax lagu qiyaasanayn waxa weeyaan ilaahay inuu waxna amro ama wax naga reebo sunnada nebiga markaas hal shay shaygii badanoo boqolka ahay oo nagala reebay hal shay la xalilo shaygaas la xalilay waa waaxid min min mia marka waxaa haddii wax lamida la helo shaygii badnaa ee wax lagu qiyaasanayo midkaan waaxidka lagu qiyaasan maayo haddii shay badan noola banneeyo oo hal shay la xarimo wixii hadday yimaadeen labadaa shay wax shabaha midka badana looga qiyaas qaadanayo maa kaana lilaahi fiihi xukmun mansuusun ilaahay wuxuu leeyahy xukun la cadeey uma kaana lirasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa uu leeyahy sunnatun bitaxfiifin fudayn fii bacdi alfardi lafdee duuna bacdi cumila biruksati baa lagu camal falayaa fii maa rakhasa fiihi rasuulu ullah ilaahay rasuulkiis wuxuu ruqsayey ruqsadaa la qaadanaya duuna maa siwaaha ruqsadaas la dheeray maayo meeshaas la dhaafi maayo walam yuqas maa siwaaha wixii ayada ka soo harayna calayha calaa tilka ruqsa looga qiyaas qaadan maayo wahaakadaa midkaas waxaa lamide maa kaana lirasuuli illaahi ilaahay rasuulkiis wuxuu leeyahay oo min xukmin caamin xugum caama bishayin ou xukmiyey uma fiihi sanna fiihi ou jideeyey sunnatan tufaariqu xukma alcaami xukumkaas caamka faaruqayso sunnadaas gaarka ah meesheeda gaarka ah lagu haynaya midda caamka ahna caamka laga dhiga waa looga qiyaas qaadan karaa intaas waa iska qaacido qaala wuxuu uri wa fii mili maada maxaa lamid eh taas waa qaacidee miitaal ahaan keen buu uri qultu waxaan idhi farad allahu ilaahay wuxuu farad yeelay alwuduu'a calaa man qaama ila asalaati salaada ninkii isu istaago inuu weese qaato min nawmihi hurdadiisa hadduu istaago waa lamid hadduusan weese qabin walow hurdaba uusan istaagini faqaala ilaahay wuxuu idhi idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa idiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni aayaddaa dhowr marayna soo martay faqasada ilaahay qasda arajlayni labadii lugood bilfardi buu ula qastay kamaa qasada sow ilaahay ula jeeday qasda maa siwaahumaa labadaas wixii kasoo hora oo min acdaa alwuduu'a yacni ilaahay markuu yidhi wa arjuu lakum ila alkacbayni wuxuu ula jeeday labada lugood ha la dhaqo sidii xibnihii kore wejiga iyo labadii gacnood iyo loo dhaqaybo ha loo dhaqo labadii lugood ilaahay saas buu ula jeeday buuri macnaha marka muxuu noqday farad caam ah oo lugihii gacnihii iyo wejig la wada dhaqayo ayib falamaa masaxa rasuulu llahi lam yakun lanaa anaga ma lihin wallahu aclam an namsaxa inaan masaxno calaa cimaamatin inaan masaxno walaa burqucin walaa qufaazayni qiyaasan calayhima abarka aan wax looga qiyaasanayna lagu miaalinayo falamaa masaxa rasuulu llaahi markuu masaxay alkufayni lam yakun lanaa nooma laha wallaahu aclam an namsaxa calaa cimaama haddii madaxaada cimaama ay ku duuban tahay dhihi maysid intaan madaxa masixi lahay aan kor cimaamada ka masaxa dhihi maysid qiyaasan calaa masxi rijlayn lama dhahay liannahu waxaa lagu leeyahay masxu rijlaynkan farad caam oo dhaqid oo acdaad oo dhan la dhaqaha laga soo reebo waa gooni marka maadaama waaxid ou yahay laa yuqaasu calayhi kayruh marka cimaamadda masixitaankeeda macnaheedu waxay imaan kartaa iskaa darsoomin qofka hadduu madaxiisa qayb ka masax inta kale kaana rasuullah yukamil masxa calaa baqiyati cimaamatihi dhib ma lah laakiin madaxii waa inaad qayb ka masaxdaa walidaalika qolo badanaa waxay daliishteen madaxa in lamada masaxin waxaa kugu daliil ah intuu nabiga calayh salaatu salaam cimaamo madaxiisa markuu saarnay qeyb uu kamas ka masixi jiray inta kalena madaxayuu ka dhamaystiri jiray cimaamadaale marka dhihi maysid anoon meel ka masaxin cimaamadii keligeedaa ku kaaftooma anoo ugu qiyaas qaadanayo almasxu cala alkhufayni waxaa lagu leeyahay masx cala alkhufayni waa ruqsa gaar ah ayada keligeed baa ruqse wax ka loo qiyaas qaadan maayo walaa burqucin burqucna in la masaxo ma banaano burqaha waxaa weeyaan dumarka waxa ay gishtaan oo wejiga ay ku dabooshaan oo labada indhood bay banaynisanaysaa marka burquc baa la yidhaah waa yani xijaab oo qofkii labada indhood ama hal il ay banaynsanayso kaasaa burquc la yidhaahdo marka naagti dhihi mayso uma banaano meeshiin wejiga ka dhaqi lahay burqacaanaan masaxaya oo wejiga korkiisa ah qiyaasan cala almashi alkufayna la dhihi maayo ayib walaa qufaazayni labadii qufaazna la masixi maayo qufaazayn waxaa weeyaan waa iskaashi gacanta la geliyo oo kale bahallaa gacanta la geliya qabowga daran dhulka u ka dhacayo waa la gishtaa dumarka Eh, aada isu xijaabaya eh, sharci islaamka laba qowl baa ku jira naagta kulligeed cawro weeyaan waa madhab ulimaamu shaaficiyaaba kamide eh. wejigeeda gacnaheeda kulli waa cawro marka saas haddii liraa gacnihii in la qariyay waajib noqonaysaa marka gacnihii waa inay wax gishataa marka gacnahaas waxa la gishanaya la dhihi maayo qufaasaynkaas intii aan bixi lahay aan dhaqi lahay sidii aan khufaynkaba u masaxay khufaaziinkaasaan masaxa la dhihi mayo ee waa in la siibaa lianna aruksata fi lmasi khaasatun fi rijlayn faqad saasaa leey qiyaasan calayhimaa loo masaxi maayo wa ahbatnaa waxaan sugnay alfarda faradkii fii acdaa'i lwuduu'i kulliha xibnaha weesaqaadka oo dhan faradkaasaan ku sugnay waarxasnaa waan banaynay bimasxi الnabiy bisababi masxi الnabiy fi lmasxi baan banaynay cala اlkufayni lamasxa duuna maa siwaahu waxaas waxaanan ahayn waa sidaas oo kale shaarkaasaad wadataa intaan gacanta dhaqi lahay waa masaxa lagaa yeeli maayo liannahu ruqsada waxaa lagu leeyahy meeshay ku soo aroortaa lagu ekaynaa lama dhaafinayo qaala wuxuu ihi ninkii fatacuddu hada khilaafan lilqur'aani fatacudu haadaa midkaan maku tirinaysaa khilaafan lilqur'aan qur'aanka muu khilaafsan yahay nebiga maadaama uu labadii lugood masaxay markay qufayn ku jiraan ma waxay la mid tahay baa lagu leeyahay qur'aankiina u amray hala dhaqo qur'aankii sunadii ma iskhilaafeen qultu waxaan idhi laa tukhaalifu sunna sunno khilaafi mayso sunnadoo lirasuulilaahi u sugna kitaab allahi khilaafi mayso bixaali imaamu shaafici wixiisu waa u kala baxsan yihin ninkan dhowr mar yaa mar kastaba uu soo celinaa hadalkan asigaa markii sunada nebiga xugum jadiid la timaado haadaa khilaaf liqur'aani miyaa buu leeyahay haddii qofka uusan qawaacid iyo usuul uusan lahayn hadalkiisa waa isdhaafi lahay lakin imaamu shaafici min bidaaya kitaab ilaa nihaayatihi laa tukhaalifu sunatu lirasuuli llahi kitaab allahi bixaalih ilaahay kitaabkiisa sunada nebiga maba iskhilaafi karaan buuri qaala wuxuu ihi famaa macnaa haadaa cindaka idan midkaan maxaad ku magacaabaysaa ilaahay lugihii hala dhaqowle nebigana waa masaxaye maxaad ku magacaabaysaa qultu macnaahu waxa weeyaan buu ihi an yakuuna inuu yahay qasada bifardi imsaasi lqadamayni ilmaa an yakuuna allahu qasada inuu ula qasday bifardi imsaasi alqadamayn labadii gomad in lagu taabsiiyo faradkeeda inuula qasday almaa lagu taabsiyo man inuu ula qasday laa khufay calayh nin aan khufayn wadanin yaa loola jeedaa ninka lagu xadhaqala yidhi khufaynkaasoo labisahumaa ow labi ow guntaday kaamila tahaarati xaaluu marka uu leeyahay ilaahay lugaha la dhaqa wuxuu ula jeedaa markii ninkii khufayn uusan marnayn hadduu khufayn maran yahayna nebigaa noo caday tanna sidaa wey tanna saas weeyaan macnaahu waxa weeyaan an yakuuna ilaahay inuu ula jeeday qasada kii ula qasda u yahay bifardi imsaasi alqadamayni labadii gomad in lagu taabsiiyo faradnimadooda almaaa biyo man ou ku taabsiiyo laa khufayni calayh asalkeeda saasay ahayd laa khufayni calayh laakiin waxaa la yidhaahdaa annahaa udiifat ila damiiri اlmajruuri bixarfi اljar marka mudaaf iyo mudaafu ilayh xaraf jaar ma lagu kala fasli karaa ma samee madhab mashhuuroo la yaqaano wa asalkeedi laa khufayni calayh inuu ilaahay ula jeedo lugaha la dhaqa markuu leeyahay man laa khufayni calayhi nin aan laba khufayn aan maranin aanan aan aan laa khufayni calayhi uusan laba khuf korkiisa ahayn khufaynkaasoo labisahumaa o o guntadi kaamila tahaarati asagoo tahaaradiis kaamil yahay kaamil tahaara waxaa loo jeeda inaad weese qabtid adoo weese qabtid khufeynka inaad gishataa la rabaa laakiin adoo weese qaban haddaad gishatid ood masaxday waxba ka ansixi mayso axkaamta waa tii oo si fiican meeshaa loogu yaqaan qaala wuxuu ihi awayajuuzu hada fi lisaani awayajuuzu haadaa midkaa ma bannaan yahay fi lisaani luqada haddii loo fiiriyo see ku bannaan tahay qultu waxaan ihi nacam waa bannaan tahay kamaa jaaza soo u bannaanay an yaquuma shaksigii inuu isu taa an yaquuma inuu isu istaago ila salaati man inuu isu istaago huwa calaa wuduu'in ninkii weese qababo salaada inuu isu taaga say u bannaaneed oo falaa yakuunu alqasdu almuraada bilwuduu'i oo falaa yakuunu ma ahaanayo almuraada mid loola jeedo bilwuduu' istidlaala biana rasuula allahi ilaahi rasuulkii sallaa inuu dukadaan daliishanayna salaatayni iyo wa salawaatin biwuduu'in waaxidin halweys macnaheeda waxaa lagala jeedaa aayadda qur-aanka waxay leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum mar allaala markaadba salaad isu istaagtaan weyse qaato daahirkeedu waxay tusinaya markaan salaad kastoo timaada ha loo weyse qaata inay tahay markaan ogaanay nebiga ninkii weese uu dhowran tahay nebiga inuu laba salaad iyo saddex salaad iyo afar salaad iyo shan salaadood hal weese uu ku dukaday yaa waxaan ogaanay idaa qumtum ilaa salaati faqsiluu ninka la leeyahay niman weese horey u haysanin soo weese qaatay ninkaasaa la leeyahay ee ninkii weese qabay weese lagama rabo lisaankiina ma diidaayo macnii daahirka ayadda idaa qumtum ilaa salaati waayo oo in loo weyse qaata laakiin nebiga sunada aan ka fahamnay inayna saas ahayn saasuu leeyahy nacam kamaa jaasa soo u banaanayn an yaquuma ilaa salaati inuu isu istaago man shaksi huwa calaa wuduui ninkii weese qabay inuu salaad hore ka galo ousan weese qaadanin say ugu banaaneed oo aayaddiina ay ka hor imaanaynin oo falaa yakunu ma ahaanaya almuraad falaa yakunu shaksiga ma ahaanaya almuraada bilwuduu'i weese nin loola jeedo idaa qumtum ila salaati dadka loola jeeda soo gelay oo waa maxay liannahu faqsiluu wujuuhakum mar hore soo dhaqay waa weese qaba waxaa yeelay istidlaalan bianna rasuula allahi sallaa salaatayni buu dukaday nabiga laba salaad iyo wa salawaatin biwuduu'in waaxid wa qaala allahu tacaala wasaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bima nakaala min allahi wallahu casiizun xakiim wasaariqu ninka waxado io wasaariqatu ninka naagta waxado faqtacuu aydiyahumaa labadooda gacnood hala gooyo jazaa-an ayagoo laga abaalmarinayo bimaa kasabaa waxay kasbadeen nakaala min allaahi ilaahay ciqaab xaggiisa ka ahaatay wallahu casiizun xakiim qultu waxaan idhi assunnatu waxay tusinaysaa calىa ana allaha ilaahay lam yurid bilqaطci ulama jeedin kula saariqiina aayadda sariqada dad badanoo calmaaniyiin ah waxay leeyihiin in badan waan soo tacliiqiyey laakiin hal mas'ala baan rabaa inaan ka sheego dad badana ah waxay leeyihiin shareecada islaamka ah xasaba duruuf walasmina way gadgadoomaysaa oo waxaa nooga diliili cumar bnu اlkhadaab markuu caama almajaaca ou yimid sariiqadii xuduuddeeda dadki waa laga dhaafay marka taasi waxaan u daliishanay in duruuf kastoo timaadaba shareicada la gedin karo qariib weeyaan yacni cumar bn khaaab nas oo maqtuuc ah oo mutafaq calayhi ma rafcin karo laakiin cillada loo dhaafa waxay tahay ninkii hadduu gaajaysan yahay walaysa cindahu maa yasudu bihi ramaqa gaajidiisa wuxuu ku asturcaa oo uusan haysanin oo naftiisa u yaabo waxaa u bannaan ninka muslimka xooliis inuu dhaca u bannaan marka nin loo baneey xooliis inuu dhaca haddou xadana gacan looga goyn maayo macnaheeda saas waa yacni shubha weeyaan qofka haddiiba ay zamanulmajaaca ay jirto oo dadkii waxay cunaan ay haysanin laguma dhahayo xoolahana meeshaan ha iska yaaliin adigana xaggaan ku dhima sharciga kuma dhahayo waxaa kuu bannaan ninkaas xoolihiis inaad ka qaadatid xoog ahaata iyo xadiid ahaata haddayba nafta ku hayso taasna laguma goyn karo liannahu xaq baaba ilaahay kaa siiyey macnaha looga tegay macnahaas waayaane ma aha cumar khadaab baa xuduuddii ilaahay soo dejiya rafciyey dad baas way og yihiin laakiin dan kale bay ula jeesanaan macnihii maa ayib fadalat sunnatu waxay tusisay calaa ana allaha lam yurid ulama jeedin bilqadci kula saariqiina oo nin kastoo wax hado in gacanta laga goynaa ma ah ee waxaan soo dhaafnay markaan hore usoo hadlaynay waxa la xadaya wax qiimo ah oo rubuc diinaar gaaray ha ahaada meel xirsi ha laga xado ninka shubhay waa inuusan ku lahayn qofka waxaday waa nin baaliq oo mukalaf inuu yahay xoolaha shuruudaas markii loo ofsada kadib baa laga fiirinaya laakiin aayadda daahirkeeda wax allaala waxay dadka ay ay ay ay sariiqa ku magacaabayaan walow haba iska ahaadee rumay oo afka lagu rumayanaaba ha noqdee in la gooya aayadda ku tusinaysaa nabigana waxau yihi calayhi salaatu wasalaam laa tuqطacu lyadu ilaa fii rubci dinaarin fasaacida marka waxaan qaadanan ka fahamnay ulajeedada ilaahay wasaariqu fasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa lilahi markay xoola wasan oo qiimale ay xadaan fadallat الsunaةu calىa ana allaha lam yurid bilqadci ulama jeedin kula saariqiina fakadalika sidaasay dallat sunatu rasuulillaahi waxay tusay bilmasxi annahu ana allaha qasada bilfardi inuu ula jeedo fii qasli qadamayni man laa kufaa alayhi man laa khufay calayhi nin aan laba khuf ayna aan saarnayn labisahumaa uu guntaday kaamil ahaara sidaasaan ana ka fahamnay buu leeyahay oo markuu ilaahay uu leeyahay wa arjulakum ila alkacbayni waa lugii hala dhaqa ninkaan khufayn haysanin ninkii kalena ha iska masaxa nebigaa noogu dhammaystiray macnihi saas wa qaala wuxuu ihi famaa milu haada fi sunnati midkan wax lamid ah oo sunnada nebiga ku jira ma jirta qultu waxaani nahaa rasuulullaahi wuxuu reebay can bayci tamri bitamri tamartii in timir lagu gado ilaa milan bimilin inay isla eg tahay mooye yacnii hadday tahay toban kiila iyo toban kiila in laysku gado waa bannaan tahay laakiin in la kala dheereeya ma bannaan ayib wasu'ila can iruabi baa lagu maa la weydiiyey bitamri lagu gado ruabka waan soo sheegnay waa timirta markay macnaha soo casaato oo sida xaquuqa galayda oo kale markay u tahay bay ayna timirta xaquuqeeda tahay waa ka qiimo badan yahay timirta kale horey baanu soo sharaxnay fa qaala nebiga marka wuxuu ihi an yanqusu ruabu ruabkaas asiga ma nusqaamaya idaa yabisa hadduu angago qiila waxaa lu yihi nacam naha canhu rutab oo hadda oo qoyan oo hadda xaquuq ah iyo timir angegan in laysku gada ma banaana maxaa yeelay midkaan tobankeedii saac markii angegta sagaal saac bay imaanaysaa oo waa yaraanay milan bimilinti baa meeshii laga waayna sidaa daraaddeed nabigu u reebay wanahaa nabiga waxau reebay can ilmusaabanati wahiya muzaabana waxaa la yidhahdaa kullu maa curifa kayluhu wixii la gartay beegiisa oo mimaa fiihi riba oo haddana ribana laga helayo oo min aljinsi alwaaxidi jinsiga keligiisa ahay bijuzaafin si oo taqdiir ahoo mala lagu gado laa yucrafu kayluhu aan la garanayn beegiisa oo minhu min dalika mid wa haadaa kulluhu mujtamacu lmacaani macaanidiisa meeshaasay ku kulmaysaa buuri musaabanada tan ayada horey baan usoo sharaxnay macnaheeda waxaa weeyaan waktigii ay timirta ay manaha ruabka gaarto ninkaan ruab aan haysanin eh, dadka waxay jeclaan jireen timirtii hore qadiinkeeda iyo midda xaquuqa in lagu gato marka waa la weydiiyo ilaahay malaysku gadi karaa litimir iyo ruab markaasaa layii ruabka hadduu angagamo nusqaamay ahaa markaasaa la waa layskuma gadi kara qayb waa taas musaabanana waxaa weeyaan in la yidhaahdo timirta meeshaas taalo oo aan beegneyn waxay ku taqdiir waxay la egta leedahay maalan laba loor oo kale labadan loor oo ii xisaaban taas labadeeda loorka ma yaraanaysa iigan tan way xisaaban tahay taasna ma xisaabo taas hore waxaa la yidhaha aan la ogeyn juzaaf yacni taqdiirin ama malo baa lagu gadaya mid xisaaban iyo mida xisaabnano laysku gado yaa la reebay baa laleeyahay ama geed ha ku taalo midkood ama mid dhul hataa ama laba dhul ay wada yaalin ha noqoto lianna waxaa la waayinayaa milan bimilintia la waayinaya wanahaa can lmusaabanati wahiya kulu maa curifa kaylu midkii beegiisa la gartaa lidaa oo mima fiihi riba riba ay ku sugan tahay oo min aljinsi lwaaxid min aljinsi lwaaxid waxaa ka baxay hadda galaydii waxaa weeyaan anwaacu riba bay soo gelaysa galay iyo timir waa isku gedi kartaa igoo kala badan leanna isku jinsi ma ah oo halkii macnaha loor oo timir ah toban looroo oo galley waa ku gedi kartaa hadda adiga aad doontid wax kuu diidaa ma laha laakiin yaddan biyadin in meesha laysku dhaafsadaa la raba ayib marka eh, kullu maa curifa kayluhu mima fiihi riba min aljinsi waa bijuzaafin si mala ah karoor ah layska yidhahdaa iyadoo meesha iska taalla lagu iibinay laa yucrafu kayluhu minhu inta kaylkiisa leeyahay lama garanayo wa haadaa kulluhu mujtamicu lmacaani midkaan macaanidiiso dhan waa waa kulansan tahay ayadoo saas ay tahay warahasa an tubaaca alcaraaya marka nebiga wuxuu u baneeyey an tubaaca alcaraaya in la gado caraayadii bikharsihaa ayda qadarkeeda oo tamran ah yaakuluhaa ahluhaa ahalkeeda ay cunayaan rutaban caraaya jamcu cariya yaa laga keenay baa layidhaha ama qaawanaan baa laga keenay ama macnaha cariya m macruura oo manaha bimacnaa maqsuuda labadaba midii loo qasday ama midii qaawanayd manaha ninka daa'iman caraaya u baahanin oo gaajaysan weyaan ayadoo waktigii markii la gaaro timirta ay soogoyso rutab yaa nebigu wuxuu u banay dadka aan geeda timir aan lahayn timirtii u tiilay oo gurigooda tiilay in ay ku gadaan timirtaas rutabka geedka ku yaalay inuu ku gataa yaa loo baneey marka awal waxay ahayd rutab iyo timir in laysku gedin yaa nabiga hore u reebay waxaa laga soo reebay xaaladan gaarka ah waktiga iyo balbaroorada la yidhaahdo dadka gaajada adag ay ku jiraan ninkan caruurtiisana ay u baahan yihiin asiga sifa gaar loogu baneey maadaama timir aadan lahayn geedaheed timirtaas qadiinka ah inaad ninkaan siisid adigana hal geed oo timir ah maca rutabkeedii aad ka gadatid oo ah, marka ilmahaada maalin kastaba rutabkaas ay kuu cunaan yaa kuu banaan baa leyi marka tan waa xugum gaar ah duruufaa keentay intii asalkeediina laa yajuuzu baycu rutabi bitamri baan leenahay warahasa nabigu wuxuu baneeyey an tubaaca alcaraaya caraayadii in lagu gado bikarsihaa qadarkeedoo tamran ah ya'kuluhaa ahluhaa ay cunayaan rutaban iyadoo rutab aho oo macnaha hadirtan ee culus marka farakasnaa annaga waan banaynay fi lcaraaya biirkhaasi nebiga banayntiisa awgeedaan la banayna mahayn waa diidi lahayn wahiya baycu rutabi bitamri bay soo gelaysaa wa daakhilatun fi waa way gelaysaa biirkhaasihi bisababi irkhaasihi baan u ruqsaynay noqonaysaa tan waa soo laablaabay fa ahbatnaa waxaan sugnay ataxriima yaan sugnay muxaraman xaal yahay caaman dhammaystiran fii kulli shayin oo min sinfin waaxidin ka ahaaday sinfigoo ma'kuulin la cuno bacduhu qaarkiisa juzaafun ou yahay koo macnaha mala eh, wa bacduhuna bikaylin ou yahay midna ou la beegay midna ousan beegneen lilmuzaabanati liajli muzaabanaan u reebnay wa axlalnaa waan banaynay alcaraaya khaasatan biixlaalihi bisababi ixlaalihi nebiga banayntiisa min aljumlati baan ka banayn oo soo reebnay alatii jumladoo xarama nebiga ou xarimay walam nubtil ma burinin axad alkhabarayni labadii khabar midkooda bilaakhari kuma burinin walam najcaluka ma aan yeelin khabarkan caraayada ah qiyaasan caleyh mid lagu qiyaas qaada kale kama yeelin asiga gooni baan u reebnay asalkina waxaan idhi laa yajuusu baycu tamri birutab eh, waa iska caddahay midaan macnaha waxay ka mid tahay alcaraaya shay manhi buu ahay oo badan oo suwar badan leh midaas iyo nin gaara iyo duruuf ah loo ogolaaday intii kaleo dhan waa la diiday waxaa laleeyahay marka midaas lasoo reebay wax looga qiyaas qaadan kara maleh lianna alqiyaaska waxa badana looga qiyaasana alaslu laa yajuuzu baycu rutabi bitamri wala atamru bitamri ilaa mila bimili yadan biyadin saasaa wada taalo ilaa fi lcaraaya faqad goonigeeda qaala wuxuu ihi famaa wajhu haadaa midkaan wejigiisa muxuu yahay qultu yaxtamilu wajhayni waxaa dhici kartaa laba waji awlaahumaa bihi cindii midka anay iigu fiican agtayda wallahu aclam an yakuuna inuu ahaado waayo maa nahaa canhu nebiga wuxuu reebay jumlatan araada bihi inuu ula jeeday maa siwa alcaraaya yacni caraayadaas inay marka horeba aan loola jeedin hal saasuu qabaa wuxuu leeyahay markuu nebiga lahaay nahaa can bayci ruabi bitamri markau ahaayo ulamaba jeedin caraayada inay soo gasho oo weligeedba sidaanay u banaaneed in la yidhaahdo oo nabiga calayh salaatu wasalaam suwartii kaloo u jeeday laakiin caraayada gooni bay u banaaneyd baa layidhi an yakuuna inuu ahaada maa nahaa canhu nebigu wuxuu ku reebay jumlatan shay badan araada bihi oo ula jeeday maa siwa alcaraaya intae waa suuragal wayaxtamilu waxaa suuragale eh, an yakuuna inuu ahaado nebigii arkhasa fiiha kii ruuqsay bacda wujuubihaa gelitaankeeda kadib fii jumlati nahy in markii hore la reebay gebigoodba bimaa fiiha alcaraaya nebiga ou reebay uma bacda dalika nebiga haddana uu soo bixiyey middaan dambea macnaheeda aad u loo fahminaya oo la yidhaha nebigu waxuu reebay sideeda mar hore guud ahaan markaasuu duruuftii haddana markuu arkuu ogolaasho u banay in middaa laga soo reebo marka waxay tahay e, caraayadii asalkeedii manhi bay ahayd uma ruqisa fiiha wa ayuhumaa kaana labadaas midkii ka oho ahaadabo fa calaynaa taacatuhu in nebiga aan ku adeecnaa waajib nagu ah biixlaali maa axalla nebiga wuxuu xalila inaan xalilno iyo wa taxriimi maa xarama iyo wuxuu xarimay inaan xarimno si kastaba ha ahaatee cilada haba naga maqnaate nabiga waxaan waa mamnuuc haduu yihahdo samicna waacana waxaan waa banaayiin samicna waacana saas weeyaan waqadaa rasuulu llaahi wuxuu xukmiyey biddiyati buu xukmiyey fi lxuri lmuslimi yuqtalu loo dilaya khaطأan miatan buu xukmiyey oo min ah waqadaa bihaa wuxuu ku xukmiyey boqolkaas cala alcaaqila waxaa kuu sii socoto ashyaada aan layska qiyaas qaadan karin wuxuu leeyahay diyadaas khata'a ah oo caaqilada ha bixisa la yidhi ninkaan dhib kastoo ku yimaado sidii diyadii gefka aheedba qaraabadiisa hala bixisa maa waajib ku ah mase middaan keli a ah bay ku eg tahay taasaa laga hadlay waqadaa rasuulu llaahi wuxuu xukmiyey biddiyati fi lxuri lmuslimi yuqtalu khaطأan loo dilaaya miatan min alibili boqol halaad oo geel a ugu xukmi waqadaa bihaa boqolkaasna wuxuu kula xukmi cala alcaaqilati qaraabada ninkaan si u kala dhow yihiin inay bixiyaan wa kaana alcamdu kaski wuxuu ahaaday yukhaalifu alkhaطأ gafka qofka loo dilo waa khilaafsan yahay fi lqawadi qisaasta iyo walma'hami dembiga wayuwaafiquhu wuxuu ku waafaqayaa fii annahu qad takuunu fiihi diyatun diye inay ahaato ninka gaf loo dilaahu ninkii nin gaf u dila lama qisaaso karo looma dili karo liannahu asiga uma qasdin waa meel midda kale dembi ma laha anigoo wax iska tuuranaya oo ugaar ina disha doonayo yaa nin muslima aan ku dhuftay wixi ama xabaddii baaba qorigaada ka fakatay adoo meel iska fadhiso oo waxba iskale ahayn xabaddii baa kaa fakatay nin bay dishay ciddii ma dhihi karti ninkaa hanoolo dila ma dhihi karti liannahu ninkaan dilkiisa uma qasdin horta lama qisaaso karo midda kale dembi kuma laha liannahu ninkaan uma qasdin ninkaa muslimka inuu dilo laakiin diyaa laga rabaa oo ciddaas eh, dhibaatada ku dhacday loogu kaalmayna marka waxaa lagu leeyahay baynamaa ninka hadduu kas u dilo qawad buu leeyahay oo ninkii ninkaa laga dilay xaq wuxuu uu leeyahay ninkaa inuu qisaasto waxaa kale oo meesha imaanaya dembi nin muslima ninkii dil man yaqtul mumina mutacamida fajazaau jahannam dembi weyn baa imaanay laakiin labadoodu waxaa dhici karto midka kaska xataa haddii la cafidiye inay timaado wayuwaafiqu kaskii wuxuu ku waafaqayaa fii annahu qad takunu fiihi diya diya waa imaan kartaa diyada goorma imaanay hadduu yihahdo ninkaan qisaastiisa waa cafinay xoolaan ka rabnaa haddii uu yidhaahdo markaa waxaa laga rabaa in diyadii uu bixiyo marka kii khata ahay iyo kii kaska ahay labadii waa iskugu imaaneen falamaa kaana qadaau rasuuli illaah ilaahay rasuulkiisa qadiisa markau ahaaday fii kulli imri'in ruux kasta fii maa lazimahu shaksigaas wixii ku laazimay inamaa huwa in kale ma ahee fii maalihi markay ahaatay duuna maali gayrihi nin kastoo wax geysto markay ahayd inuu wuxuu geysto xoolihiisa laga qaado markay sidaas nebiga qaacida caama ay u ahayd ilaa filxuri mooye xurkoo yuqtalu khata'an loo dilaayo mooye inta kale nin kasta wuxuu geysta maalkiisa in laga qaado markay ahayd qadaynaa waxaan ku xukminay cala alcaaqilati qaraabadii fi waxaan ku xukminay yuqtalu khata'an loo dilaayo maa qadaa bihi rasuulu llah ilaahay rasuulkiisu wuxuu xukmiyey oo markaa diyadii qaraabadaas inay bixiso wajacalna alxura xurkiina waxaan ka yeelnay yuqtalu camdan loo dilaayo idaa kaanat fiihi diyatun hadday ku sugan tahay fii maali ljaani baan kas aan ka bixin wuxuu leeyahay maadaama nebiga uri ninkii nin gaf u dilo diyadii la bixi lahay qaaraabhiisa ka bixiso waxaan idhi sidaa nebigu u yidhaha niri laakiin ninka hadduu kas u dilo oo la yidhaahdo ay qoladii dhiigga iska lahay ay tiraa qisaas ma rabno ee xoolaha nala siiyo xoolahaas la dhihi maayo sidii kuwii gefkaba ay qaraabada u bixi jirtay kuwaana ha u bixiyaan lama dhahayo waxaa la leeyahay maadaama adiga kas aada u dishay xoolaha adiga iska bixi alaleeyahay hadduu haysta waa laga wada qaadanaa haddii kale waxa weeyaan maar allaala wuxuu shaqo uu xoolo soo qaatona waa laga aruursanay saddex sano afar sano hadduu raba ha shaqeeyo maxaa lagu leeyahay sababta waxa weeyaan middan qaraabada leslaha kala bixi saliiri waa mid keli ah oo gaar ah baynamaa waxaan ognahay wax kastoo qof bani aadam ogeysa asiga iska bixiya asal u ah taasaa lagu qiyaas qaadan karaa laakiin midaan qaraabada allaha bixisa la yidhi waa hal suuro keli ah halkii suuranaan ku ekaynaynaa macnihi saas way falamaa kaana qadaau rasuulillaahi markuu ahaaday fii kulli imri'in ruux kasto fii maa lazima wixii ku laasimay innamaa huwa fii maalihi maalkiisa inuu ka bixi jiray duuna maali gayrihi qof kale maalkiisa idoon loo fiirinayn ilaa fi lxurri mooye yuqtalu khaطan loo dilaayo mooye saas hadday tahay qadaynaa cala alcaaqilati waxaan ku xukminay fi lxuri fii diyati lxuri xurka diyadiisa yuqtalu khaطa'an loo dilaayo maa qadaa bihi rasuulu llahi baan ku xukminay oo ah boqolkii geel inay la bixiyaan wa jacalna alxura waxaan ka yeelnay yuqtalu cabdan loo dilaayo idaa kaanat fiihi diya hadday ku sugantaho qisaasta laga dhaafo fii maali ljaani ninkii wax geysta laga qaadaya kamaa kaana so wuu ahay kullu maa janaa qofkii wuxuu geysto fii maalihi oo ku geysta hayra alkhaطa ila alkhaطa gafka waxaan ahayn wax allaale wuxuu geysto sidii maalkiisa looga qaadan jiray sidaasaan leenaynay oo walam naqis uguma aan qiyaasanin maa lazimahu qofkii wixii ku laasimay oo min gurmin yacni gudid iyo waxbixin ah bigayri jiraaxi khaطa'in gaf jaraaxadeed waxaan ahayn calaa maa lazimahu uguma qiyaas qaadanin wixii ku laazimay biqatli khata ugu laazimay intaan dambe waxa weeyaan markay ahayd nin kasta wuxuu geystay in maalkiisa laga qaado wax allaalow qofkan wixii loo geysto ama dhib dad u geysto oo khata oo gaf aan ahayn asigaa iska bixinaya oo ugu qiyaas qaadan mayna gafkii lala bixinay wixii ka ah lala bixi looga qiyaas qaadan maayo laakiin asalkii hore ula laabanina oo nin kasta wuxuu geysta asigaas ka bixi